بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص wuxuu u ruqseeyey oo u idmay liricaa'i libili kuwii geela raaci jiray geel jira wuxuu u idnay oo u rugseeyey fi lbaytuutati baryid habeenkii inay baryaan can minan mino xaggeeda inay ka baryaano yarmuuna xaal ay garanayaan rakhasa lircaai libili wuxuu u rugseeyey fi lbaytuutati can minan mino xaggeeda ay ka baryaan yacni ay ka tagaano meel kale soo baryaan yarmuuna xaalay tuuranayaan yowma annaxri maalinta xoolaha la gowracayo uma kadibna yarmuuna waxay garanayaan alghada bari wa min bacdi alhadi ama beri maalinka ka dambeeya ayaa waxay tuuranayaan liyowmeyni laba beri laba beri tuurashadoodii iyo dhagaxeedii bay tuuranayaan uma kadibna yarmuuna waxay tuurayaan yowma annafri tegitaanka iyo bixitaanka maalinkeeda nasrigu waa acmaasha marka la dhamaysto la dhaqaaqayo bixidda rawaa waxaa wariyey alkamsatu shantii baa wariyey wa saxaxa waxaa saxiixiye atirmidiyu wabnu xibbaana baa saxiixiyey kadalika xadiidka waxaa saxiixiyey ibnu xaakim zahabi alimaamu nawowi iyo sheekh albani inta way saxiixiyeen waa xadiid sugan wey xadiidkani wuxuu inoo faa-ideynayaa in nabigu sal lla alay wasalam uu u ruqseeyey dadka xoolo jirka ah khaasatan geela iyo wuxuu u ruqseeyey nabigu sal lla alay wasalam in ay habeenadii ay mino baryi lahaayeen ayuu nabigu sal alla alay wasalam u ruqseeyey inay xoolahooda ilaashadaan xadiiskii hore ibnu cumar waataan soo marnay cabaas inuu nabigu u eednay sal alay wasalam inuu maka baryo habeenada mina soo ujeeddada wayiga waxay ahayd qasadku wuxuu ahaa inuu xujaajta u khidmeeyo taasaa ruqsada loo siiyey waxaa ruqso labaad la siiyey oo habeenada mino la joogo laga fasaxay loo rukseeyo inay ka maqnaadaan iyagana nimanka geeli jire xoolaha la jira te xoolihii wax ilaalinaya ma jir xoolihina la dayici maayo marka habeenadii la baryi lahaa waa laga rugseeyey waa loo fasaxay inay ka tagaan laakiin tuurashadii bay tuuranayaan say u tuuranayaan waxay u tuuranayaan maalinka tobnaadee xoolaha la gowracaye yowma naxri ah oo jamratulcaqaba la tuuranayo oo ruknigoon iyadaa laga maarmaanka ah taa iyada way tuuranayaan taa markay tuurtaan saddexda beriya ayaamu tashriiqe soo haray waxay tuuran karaan ama maalinta ugu horeysa labiyo tobnaadka ah ay laba beri tuurashadeed isu keenayaan ay soo horumarinayaan oo masalan maalinka labiyo tobnaadka aba ah waxay tuuranayaan dhagaxyaantii maalinka labiyo tobnaad la tuuri lahaa iyo kuwii maalinka waxaan dhihi lahaa maalinka kooiyo tobnaad maalinka kooiyo tobnaadba waxay tuurayaan dhagaxyaantii maalinta kooiyo tobnaad la tuuri lahaa iyo kuwii maalinta labiyo tobnaadna tuuri laha halkaa maalin bay isugu keenayaan oo markay san kor istaagaan afar iyo tobankeedii dhagax bay ku tuurayaan tanna afar iyo toban bay ku tuurayaan tanna afar iyo toban bay ku tuurayaan sooma waa laba beri dhagaxyaantood bay hal maalin tuuranayaan maalinka dambena way iska maqnaanayaan oo geeloodi iyo xoolahooday jireen maxaa soo haday maalintii saddexdna tobnaad sooma maalinkaana markaasay imaanayaan oy tuuranayaan meeshii saddex beri inay yimaadaan laga rabay laba beri bay ka dhigaya waxaa kaloo heli karaan maalinka kow iyo tobnaad intay iska maqnaadaan maalinka labiyo tobnaad inay yimaadaan maalinka labiyo tobnaad baa waxay tuurayaan kow iyo tobnaad dhagaxyaanteedii iyo labiyo tobnaadka ay joogaan dhagaxeeda marka ama hormariyeen ama hadibdhigeen labadaa way isu geyn karaan maalinka soo haro saddexiyo tobnaadkana haddayna tacajul samaynin hadday tacajul sameeyeen lafteeda way ka tegi karaan hadday taajul maxaan ujeedaa hadday tacajul sameeyaan faman tacajala fii yawmayni falaa isma calayhi maalinka saddexiy tobnaad wayba ka dhaxaysaaba sooma sababta loo yeelay howlaha ay ilaalinayaan cid kaloy uga tagaana ayna jirin ayib waa mashruuc mashruuc way maa qol waxay leeyihiin eh, madhabu axmed iyo mashhuuru madhab shaafici waxayna leeyihiinba ayaamu tashriiqa saddexdaa waa bimasaabati yowmin waaxid saas wey maalin oo kaley ka dhigan yihiin xagga tuurashada marka la fiiriyo oo haddii aada hal maalin isu wada geesood wada tuurto way bannaynayaan waana sida uu rajaxaya sheekh maxamed amiin shanqiiti iyo bacdu lmuxaqiqiin baa sidaa rajaxaya macana mashruuciyadiisa sheekh kuma jiro sheekh mabelbad ayib inay mashruuc tahay shakigu kuma jiro laakiin ma waxay mashruuc u tahay dadka asxaabul xaajaadka ah ee ka maarmi waaya mise cid walba way samayn karta sida axaadiista nebiga laga qaadanayo wax weeye dadka asxaabul ah ee hawl lagaama maarmaana markaa ku jira ciday uga soo tagaanna aan haynin dana khaasay ilaashanayaan masalan xoolahoodii bay ilaashanayaan nabadgelyay ilaalanayaan dana caamay ku mashquulsan yihiin dadka noocaasoo kale abay ruqsadani u taallaa ruuxii aan wuxuu ku mashquulsanya uusan jirin waa inuusan markaasi u ilaaliyo muxuu ahaayey nebigu salawaatu rabbi wasalamu aleyh siduu sameeyo inuu habeenadana baryo maalmahana si caadiya u toogto maalin walba udhaxyaanteeda gooni u tuura macna ayib axdiidka marka waxoogaa lafdigiisa waxoogaa waxaad moodaa inuu macno kale ku tusayo daahirkiisa oo rakasa liricaa'i libili fi lbaytuutati can minan yarmuuna ywma naxri maalinkaa way tuurteen sooma oo maalintii tobnaad jamratlcaqa bay tuurteen uma yarmuuna alhada berrina way tuuranayaan oo berrideedu waa maalintee waakay tobnaadka sooma oo ayaamu tashriiq maalinta u horeysaa wa min bacdi alhadina way tuuranayaan min bacdi alhadi oo ah labiyo tobnaadkii maxay tuuranayaan liyowmeyni laba beri bay tuuranayaan oo axyaantii laba beri ay lahaayeen ayay tuuranaysa ayib markay maalinkii yoma naxri tuurteen maalintii ku xigtayna tuurteen maalintii ku xigtayna laba maalmood tuuraan maxaa ka dhama haddana uma yarmuuna yowma annasri waxaa soo baxaysa marka afar beri oo ka dambaysa muxuu ahaaya yowma naxri sooma macno noocaasa wadaantusa sida yani macnuhu waxaa weeye yarmuuna ywma naxri waa sax waa maalin uma yarmuuna alhada wa min bacdi alhadi waa khiyaar awl oo kale wey waawadaasi macna uma yarmuuna alhada berri bay tuurayaan wa min bacdi alhadi aw min bacdi alhadi ama berri maalinta ka dambaysa oo labiyo tobnaadkaaba waxay tuurayaan liyowmayni laba beri dhagaxyaanto marka macnaa waxa weyaan adigu labada beri ama isugu keen maalinka beri ahee ku xigta yowma naxr ama maalinka kasii dambaysa isugu gee khiyaar baa leeda maxaa kuu soo hadhay marka ymaalin saddex iyo tobnaad oo ah uma yarmuuna yowma nafri waa maalinta bixido la ambabaxayo man sidaas wey marka ayb lafdi kala sii cadaynaya abu daawuud uu soo saaray waxaa kaloo xadiidka inoo faa'ideynaya bacdu ahlicilmi baa waxay qabaan sideedaba habeenada mina la joogo laazimba ma aha bay leeyihi laakiin waxaa loo badan yahay inay waajib tahay in la joogo cumar bn khaaab radi allahu waxaa ka sugan inuu yidhi laa yabiitanna axadun min alxaaji layaaliya minan wara'a alcaqaba yani mino banaankeeda iyo meel ka baxsan habeenada mina la joogo yuusan ruuxna baryo maalik baa soo saaray bisnaadii saxiix laakiin cabdullahi bn cabbaas iyo qolyala waxaa laga warinaya biisnaadin xasan inuu dhihi jiray idaa ramayta aljimaara fabit xaytu shita mar haddaad dhagaxyaantii tuuranayso habeenkii meeshaa doonta bari ama maka joog ama meel kale aad dhagax un maalintii uimow waa rayga cabdalixayga qaal laazima habeeley wasawaabu waxa weeyaan in ay tahay waajib in habeenada mina la joogo saas maa habeenkiina aad barido haddaan markaa aadan dan ku maqnayn oo ruqso lagu siina ruqso sharciga ah hadaadan maalintiina waa inaad tuurato hadday xaaji kugu timaado baahi kugu timaadana waad jamcin kartaa oo maalin baad isugu geyn kartaa lama beri tuurashadooda sida xadiidku inoo qaayidanaya wacan abi bakrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi khatabanaa waxaa noo khudbeeyey rasuululahi sal lay aslam baa noo khudbeeyey yowma annaxri maalintii xoolo gowraca ah. alxadiia akmil alxadiia xadiidka dhamaystir muttafaqun calayhi buhari muslim baa soo saar xadiidku xadiiu ibnu cumar xadiidka abu bakra ah wuxuu ku saabsan yahay nebigu sal alay wasalam xajkiisii xajatulwadaac imise goorbu ummadda khudba u jeediyey carafo inuu u khudbeeyey sawinaa soo marnay carafo khudbadeedii waan soo marnay ayib mar labaad wuxuu khudbo jeediyey yowma annaxri markuu jamrada tuuranayay maalinkii tugnaad halkaana intuu hashiisa korkeeda fuulay buu nebigu khudbo dheer u jeediyey dadka khudbadaasina waa midda ku soo aroortay oo xadiiska dhamaystirkiisa waxa weeye nebigu wuxu uri sal lay slam ina azamana qad istadaara ka hay-atihi zamanku wuu wareegay sidii uu ahaabuu u wareegay yowma khalaqa asamaawaati waalarda maalinkii ilaahay samadii dhulka uu abuuray sidii zamanku ahaa iskama bedelina sidiisii unbuu u wareegaya asanatu itnaa cashara shahran sanadku waa labayo toban bilood minha arbacatun xurum afar ka mida ah waa afar bilood oo xurmo leh salaatun mutawaaliyaat saddex way isku xigaan bilaha xurmada leh oo waa shawaal dilqacda iyo dilxija waxaan dhihi lahaa ah, soo maya maya dilqacda dilxija iyo muxaram saddexdaas iyo rajab oo u dhaxaysa bayna jumaada waa shacbaan midaayada goonideeda waa markuu intaa nabigu sheegay sal alay asalam iyo marka dadka wuxuu weydiiyey ayu shahrin haada war bishani waa bishee allahu rasuulu aclam bay dheh war bishani soo dalxijo war muxuu ahaa beledkani waa beledkeed allahu rasuulu aclam bay dheheen soo muxuu ahaa beled lxaraam maa soo maka maa maanta waa maalinma allahu rasuulu aclam maanta so yowma naxri ma aha haabay dhaheen markaasaa nabigu wuxuu uri sal lay wasalam dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo cirdigiinna wuxuu xaaraam idinka yahay sida bishani xaaraam u tahay beledkani xaaraam u yahay maalinkana xaaraam u yahay intaasoo xurmo isu tagtay xurmada ay leeyihiin baa dhiiggiinnu iyo cirdigiinnu iyo xoolihiinnu leeyihi khudbad dheeroo macnahaasa nabi jeeday sal lay slam markaasu wuxuu ku yidhi gadaashay ha u noqonina sidii gaalo islaysoo muxuu ahaaye qaarkood qaar kale luquntooda garaacaan oo kale ha noqonina kadibna nebigu wuxuu yhi sal lay wasalam isgaadsiiye hadalkaas ninka maanta goorjoogga ah ka meesha ka maqan ha gaadhsiiyo oo isgaadhsiiye hadalkaa isaga saasuu nabig uri sal lay sl liyubaligu ashaahidu alhaa'ib markaasuu nebigu wuxu yhi sal lay wasalam allow ma gaadhsiiyey allow markhaati kaaho khudbadaa dheer weyn khudbada meesha uu nabigu ku jeeday sal lay sl sidoo kale rasuulka sal lay wasalam meeshaas khudbadaa markuu jeeday waa meesha su-aalaha lagu weydiinayo oo su-aalahan soo marnayoo nabi allow muxuu ahaay waan kala hormariyey intaan xirtay baan tan ka hormariyey tanaan tan ka hormariyey ifcal walaa xaraj khudbadaas meeshaasaa nabiga lagu weydiiyey salawatu rabbi waslamu caleyh marka sunnadu waxay tahay in meesha iyo maalinka yowmu naxri la khudbeeyo oo dadka khudba loo jeeday khudbadaasina khudbadii ciidda maaha khudbadii ciidda maxayna nebigu ciid ma tukanin xajiga xajka acmaashiisa ku jiraayo salaatul ciid ma tukado saas maana marka khudbatul ciid ma ahee waa khudbo ay sunno tahay dadka dadka hogaaminaya maalinka isagaa inay u jeediyaano halkaasuu nebigu ku jeediyey salawatu rabbi waslamu aleh way sugan tahay marka wacan saraa binti nabhana radi allahu canha qaalad waxay tihi khatabanaa waxaa noo khudbeeye rasuululahi baa noo khudbeeye sal lay aslam yowma aru'uusi maalintii madaxyada la cunahay maalinta madaxyada la cuno yowma aru'uus maalinkaasuu nabigu noo khudbeeye sal lay slam faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam alaysa miyuusan ahayn haada kani awsata ayaami tashriiq maalmihii hilbawadashada maalinkii ugu fadli badnaa sooma sida ibn lqayim uu leeyahay bimacnaa afdal waay yani ma aha kii u dhexeeyey maaha leanna waxaa la yidhaahdaa rajulun wasat ida kana faadilan yani awsadka waxaa laga wada bimacnaa afdal afdal saasay leeyihiino leanna wuxuu ku xigaa maalintii yowm oo xajka ugu fadli badnay maalinka ku xiga ayaa ayaamu tashriiq ugu fadli badan saasuu leeyahay ibn lqayimo bimacnaa afdal faqaala markaasa nabigu wuxu uri sal lay slm abaysa miyuusan ahayn hada kani awsata ayaami tashriic maalmihii hilba warashada ugu fadli badnaa sooma alxadiia akmil xadiia rawa waxaa wariyay abu daawuud baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey xasanin oo xasan ah alimaamu nawowi baa sidaa kale sidoo kale xadiidka taxsiininaya oo sanadkiisu xasan ku sheegay lakin sheekh albaani wuu daciifinaya xadiidka maxaa yeele waxaa ku jira in la yidhahdo rabiicat bn cabdiraxmaan alghanawi oo jahaala ku jirto laakiin waxaa u markhaati kacaya xadiid kale oo xadiidku xasan buu noqonaya hadduusan saxiixba noqon waxaa u markhaati kacaya xadiidu rajulayn min bani bakrin waxay yidhaahdeen ra'aynaa rasuula allahi sal lay slam rasuul allaan aragnay oo yakhtubu khudbaynaya bayna awsati ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqe hilbawadashada maalinta ugu fadli badan dhexdeeda asagoo khudbaynaya aragna nebiga sal lay slm wa naxnu cinda raaxilatihi annaguna nebiga hashiisa agteeda ayaanu ahayn wa hiya khudbatu rasuulilahi sal lay wasalam allatii khataba biminan waana khudbaduu nebigu mino ku khudbeybadeh xadiidkaasi abu daawuud baa soo saaray waana xadiis saxiixo sheekh albaani waa saxiixiyey xadiid kaleo axmed uu soo saaray baa jira biisnaadin saxiixun isagana min xadiidi abi nadra oo sheegaya nebigu sal lay wasalam maalinkaas inuu khudbeeyey marka xadiidkan inoo yaallaayo bacfi haba ku jiro iyo jahaalo laakiin in maalinkaa uu nebigu khudbeeyey axaadiis kalaa kutusaysa oo u markhaati kacaysa xadiidku marka waa kabmaya saxiix buu noqonaya ama xasan buu noqonaya macna sidaas weyaan wuxuu inoo faa'iideeyey khudbo saddexaad oo la jeedinayo nebigu jeediyey sal lay slam waa goorma waa maalinka labiyo tobnaad sooma maalinkii sagaalaad wuu jeediye waa carafa maalinkii tobnaadna wuu jeediye waa yowmnaxri xadiiska kan ka horeeya tuu noo sheegay wa maalinkii kow iyo tobnaadna wuu jeediye waa kan xadiidkan sheegaya saddexda beriba nabigu xudbu jeediyey salawatu rabbi waslamu caleyh khudbadiisuna waxna waa iskaga mid bay ahayd waxna way ku kala duwanayd oo maalan khudbadan hadda maalan uu jeediyey maalinka labiyo tobnaad waxay ku saabsanayd oo alfaadeeda ku soo aroortay inuu nabigu sal ly wasalam yani midkiinno midka kale kagama fadli badno ilaa taqwo ilaahay mooye xadiiska ay ku timid carabigu cajamiga kama fadli badna cajamiguna carabiga kama fadli badna mid cadna mid madow kama fadli badna ila bitaqwa xadiiskay ku timid macnaha khudbada saas ayay waqtigaas nabigu jeediyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh sida xadiidka abunadra ee sheegnay fii musnadi axmed ku timid saasuu ku yimid macnaha ayib marka garanay awsatu ayaami tashriic garanayo waa maalinka ayaamu tashriiq laga tashriiq sameynaa soo baray ayaamu tashriiq waa saddexda beriya ka dambaysa yowm naxri soma ah, maalinka tobnaad saddex beriya ka dambaysa waa maalinka ugu fadli badan saddexdoodee awsadkooda ah waa maalinka yowm tashriiq kuxiga yowm naxri ku xiga oo maalinka kow tobnaadka dilxija saas maana yowm ru-uus maxaa loogu magacaabay isaga laftiisa ru-uus yowm ru-uus waxaa loogu magacaabay yani lianna sida ibnu kasiir iyo ibnulqayim iyo keyrkood ay leeyihin yagu ra-iis waxaa loogu magmacaabay liannahum yaakuluuna ru'uusa aladaaxi xoolihii la qalay ayay madaxyadooda maalinkaa cunaan hilibka meelaha ugu khatarsane muxuu ahay ay ka aadaan waa madax soomaalidu malaha xoolaha intay ka bateen madaxa wax badan ba lagama raadsadaba sooma malaha qaarkood waaba la tuuraaba haddaad wadamada carabta tagto neefkeu sidiisii aa horta lasoo dhigay madaxiisii wata minjihii wata xataa xumiyihii wata yaa saxanka lasoo saari saxanka marka lasoo saaro adigu meesha aad meelo kale aadayso garab iyo muxuu ahaayey cudud iyo masha aad u foofayso ayagu madaxay isku laynahayaanba mid muxuu aha carabka goosta mid isha la baxa mid muxuu ahaaye maskaxda raadsada meeshanayba ka aadaanba yom ruuus baa laydhahda marka waa maalinta muxuua ah, madaxyada la cunahayo wy mana saas maalinkaa yom ruuus saasa loogu magacaabay ayb wacan caaishata radiallahu canha ana nabiya nabigu sal lay slam qaala lahaa wuxuu ku yidhi caaisha dawaafuki dawaafkaagi bilbeyti kacbada aad dawaafta wa sacyuki iyo socodkaagi bayna asafaa waalmarwati safiya marwo dhexdooda aada socotay yakfiiki waa kugu filaya lixajiki xajkaagii wuu kugu filaya wa cumratiki iyo cumradaadii oo xawriya musliminmusliwari caaisha waa kaan soo marnaye markii magaalada maka lagu soo dhawaado sarif meel layidhahdaan la marayo waa tii caadadii ku dhacday inta soo xarmatay markii magaaladii lagu soo dhawaaday bay caada ku dhacday ayadoo caadadii qabta ayaa maka la yimid saxaabadii cumray u bedesheen xajkoodii ciddii hadyi wado nebigu kala a mooyaane mar ayib waa la dawaafay cumradii baa la guto waa la iska xalaaloobay ayadu waxay sugaysaa inay caadadu ka go-do oo ay cumradii gudato way ka gu'i weyday ilaa maalinkii sideedaadee xajka la gaadhay markaasuu nebigu wuxuu yhi sal lay slam cumradaadii xaj u bedel xaj ku dar yani markaasa waxay noqotay qaarinad xaj iyo cumra isu dhex marka maadaama ayna cumradii gudan karino dee haweeney caado qabtaay kacbada ma dhawaafi karto mar hadduu dhawaafkii maqan yahayno ruknigii asaasiga ahaayee cumradaa maqan mar hadduu maqan yahay cumra ma suuroobi karto waktigeediina la dhaafo xajkii baa soo galay maxaa la samaynaysaa nebigu wuxu uri sal lay slam marka xaj iyo cumradii isdhex geliy qaarinad bay noqotay marka xaj iyo cumra isu dhex galay way tagtay minay tagtay carafay soo martay musdalifay nebiga la soo bariday jamradiibay soo tuuratay dhawaafkii dambe ee ifaadadee weynaa markii la soo gaadhay caadadii baa ka go-do daahir bay noqotay dawaafulifaadihii bay samaysay ifaadihii markay samaysay sacyigii safiya marwo ka dambeeyeyna way ku xejisay markay cumra xajkeediiy cumradeediiyo isdhex galay dhammaysatay ayay rasuulka u timid waxay ta rasuul ilaahayo dadkuna cumriyi xaj bay la noqonayaan kala madax bannaan aniguna xaj keliyaan wataa xaj keliya markaasuu nebigu wuxuu ku yiri sal lay aslam dawaafuki bilbeyt wa sacyuki bayna asafa walmarwa dawaafkii aad kacbada dawaafta waa goorma waa maalinkii tobnaad sooma iyo sacyigii aad safiya marwo dhexdooda socotay maalinka tobnaad kaasaa xajkaagii iyo cumradaadiiba kugu filan buy soma marka xajkii cumradii way isu kaa dhexgaleen ajirkoodii waad wada heshay haddaad dhawaafkii dambe samaysay sacyiina ka dambaysiisay xajkaagiina waa dawaafkiisi xajkiisii yani dawaafkii sacyigiisii cumradaadiina sidoo kale halkaasay gashay ayib hadalkaasi waa ku qalci weyda caaisha maxayti rasuul ilaahi dadku hawlo kala madax banaan bay la noqonaya anigu laakiin weli waa sanuugsantahay weli sanuugsantahay ilaa nebigu sal lay waslam walaalkeed cabdiraxmaan ibn abibakr sidiiq uu ku daray oo yidhi kaxeeyo tanciim ka soo cumraysiin habeenkuu nabigu soo ambabaxayay salawatu rabbi waslamu caleyh markaasuu intuu tanciim geeyey oy ka soo xarmatay oo u keeyey kacbada oo ay camalkii cumrada samaysay oy dhamaysatay bay nebiga ka daba timid yaa wada walaalkeed cabdiraxmaan ibn abibakr baa wada marka waxoogaa saluugeedii markuu nebigu ay ku qanci weyday cumro iyo xaj baa isu kaa dhexgalayo arrintaasi labadiba waa ku filantao markay qanci weyday ayuu nebigu sal alay aslam marka yani tatyiiban likhaatiriha si laabteeda qalbigeeda u dejiyo buu nebigu yidhi kac soo cumraysiy saas man xadiikani marka wuxuu inoo faadiinaya dawaafuki bilbeyti wa sacyuki bayna asafa walmarwa xadiikaasi wuxuu inoo faaideeyey ruuxa qaarinka ah ee xaj iyo cumro isugu dhex jiraan waxaa laga rabaa hal tawaaf iyo hal sacyi sidaana waa sida ay qabaan saddexda imaam markii laga reebo abu xaniifa abu xaniifa wuxuu leeyahay laba tawaafna waa laga rabaa oo mid cumradii ah iyo mid xajkii ah laba sacyina waa laga rabaa oo midna uu yahay cumradii midna uu xajkiya ah. abu xaniifa ra'yigaa qaba axaadiis daciifu ku dhisaya laakiin saddexdaa imaam ee kala ra'yiga qaba xadiisu caaisha siduu kutusayo kaasaana xoog badan oo laba dawaaf lagama rabe hal dawaaf baa laga rabaa laba saci lagama rabe hal saci baa laga rabaa isagaasaana xajkiiyo cumradiiba isu wadaa xagale wey macana ayib وcan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal lay wasalam lam yarmun ma uusan degdegin ama muusan ruclaynin fi sabci toddobadii dawaaf ama toddobadii wareeg dhexdooda alladii kaasoo afaada uu yani ifaadafaada uu dawaafkii ifaadaha sameeyey fiihi dhexdiisa afaadadan hadda waxaa laga wadaa yani addaa fiihi dawaafa alifaada ayb toddobadii wareeg ee dawaaful uu ku sameeyey kacbada toddobadii wareeg ee dawaafkii ifaadada kuwa iyagaa nebigu ma degdegin salawatu rabbi waslam oo ma ruxlaynin waxau wariye alhamsatu shantii baa wariyey ila tirmidiya tirmidi mooye wa saxaxa waxaa saxiiyey alxaakimu xaakim baa saxiiyey waxaa ku waafaqay saxiixintiisa alimaamu dahabi iyo sheekh albani laakiin xadiidka yani sanadkiisa waxaa ku jira sidan markuu yahay cancanat ibnu jurayj ibnu jurayj oo mudalisa weliba muktir min atadliisa ayaa cancanadiisii ku jirtaa waana nooc dacfiya laakiin waxaa u markhaati kacaya xadiid ibni cumar fi saxiixayn oon soo marnay xadiidku muxuu inoo faa wuxuu inoo faa'iideeyey ramalka iyo rucleynta aan soo sheegnay dawaafka marka kacbada lagu wareegayo saddexda hore samaynaa dhan waa waa inaad ruclayso haddaad jaaniskeeda hesho waxay khaas ku tahay dawaafka ugu horeeya ee markaad kacbada tagtaa dawaafka kuwaa ka dambeeyo dawaaful ifaadaha maalinka tobnaad la sameeyo ramal ma leh deg deg ma leh kadalika kaa midka kasii dambeeyo dawaafulwidaaca layidhahdo sagootigoon u tegi doono isaguna ramal ma leh labadooduba sidoo kaleeto ibdidaaca maleh garabka la banaynayana maleh soma waan soo sheegnay waxay khaas ku yihiin ramalka oo ruclaynta saddexda wareegii hore in la rucleeyo ah iyo garabka la banaynayo waxay khaas ku yihiin dawaafka ugu horreeya ee samaynayso markaad beydka tagto oo aad maka gaadho macna sidaas weyaan waxaa sidaa u markhaati kacaya xadiid ibni cumar oon soo marnay waa kii ina yidhi nebigu sal lay wasalam idaa taafa bilbeyti atawaafa alwala dawaafka ugu horrey markuu nebigu dawaafo khaba alaaan wamashaa arbacan saddex buu degdegi jiray afarna caadigu u socon jiray riwaayo kale waa kii ahayd idaa daafa fi lxaji aw alcumra awala maa yaqdum iyaanshihiisa ugu horeeya yascaa alaaata atwaafin wayamshi arbacan saas man marka awala dawaaf mafhuumkeedu xadiiska meesha yaalluu xoojinaya marka dawaafyada kaleo dhan ma aha hadyigii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh in la rucleeyo ama ruuxu ordo waxaa la mida ah garabka inu baneeyana hadyigii nebigu maha sal lay aslam ka ugu horreeya wixii kasoo haray lam yarmulmu uusan degdegin fi sabci toddobadii wareeg dhexdood sabcada waxaa laga wadaa toddobadii dawaaf waay ila dawaafkiiso toddoba wareeg maahay fi sabci toddobadii wareeg dhexdooda alladii kaasoo asaaba uu dawaafulifaadaha gutay fiihi dhexdiisa wa kadalika dawaafulwidaaca rawa alhamsatu shantiibaa wariy ila tirmidiya wasaxaxu lxaakim xadiidkaas wey wacan anasin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay waslam sallaa wuxuu tukaday alduhra duhurkiibuu nabigu tukaday sal lay wasalam walcasra walmaqriba walcishaaa afartaas salaadood ayuu tukaday uma kadibna raqada wuu seexday raqdatan seexasho lilmuxasabi meesha muxasab laydhaha meesha qoryaxa leh bacaadka ah uma kadibna rakiba nabigu wuu fuulay sal lay slam hashiisii ila lbeyti kacbada xaggeeduu u fuulay fa taafa markaasuu dawaafay bihi beytkii ayuu dawaafay oo ku wareegey rawada buhaari baa wariyey maca nabigu sal lay wasalam maalinkii saddex iyo tobnaad markuu tuurtay duhurka kadib intuusan salaada duhur dukanin buu meeshuu deganaa ka guuray waa maalintii ugu dambaysay acmaasha sooma intuusa tukanin buu kasoo guuray meeshuu deganaa qoraxdu markay zuushay ayuu jamaraadkii saddexda ahaa tuurtay markuu tuurtay kadibna horay buu usoo socday wuxuu tegey meel la yidhahdo muxasab batxaana waa la yidhahdaa abtaxna waa la yidhahdaa khayfu bin bani kinaanana waa la yidhahdaa magacyadaasoo dhan bay lahayd meeshaasi markii mino laga yimaado makana aan la soo gaadin oo mino laga soo baxayo ayaa meeshaa waxaa mari jiray waxaa mara tog weyn oo quruurux leh oo buuraha intaan lasoo fulina minana marka laga soo dego buurahan muxuu ahaayey aan lasoo fulin dhexda halkaasaa tog baa mara toggaasaa marka la yidhaahdaa muxasab abqaxna isagaa la batxaana waa isaga toggaasi mino wuu ka soo baxsanya marka maqribkiibuu ku tukaday cishii buu ku tukaday habeenkiibuu iska seexay waa habeenkii waa habeenka ay dilxija tahay haniyo tobnaad ay tahay soma habeenka haniyo tobnaad ay tahay habeenkii markuu meesha seexday salaada subax ka hor ayuu nabigu sal lay aslam ka soo kacay kacbaduu yimid salaadii subaxbuu dawaafkii wuxuu sameeyey sagootiga wadaaci dawaaful wadaaci buu sameeyey salaadii subax buu tukaday kadibna waa ambabaxay madiina uu ambaxay nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh ayib markii marka maalinka afariyo tobnaad lasoo tuurto jamaraadka habeenkaasi meesha muxasab la yidhaahdo halkaa in la dego nebigu waa sameeyey ayib ma cibaada mise nebiga sal alay waslam meesha socdaalkiisa iyo safartiisa unbay u fududayde cibaado maahayn oo manaasigta xajka kuma jirta miya tanaa hadalka jooga laakiin xadiiska bukhaari wuxuu inoo sheegay inuu nebigu halkaa degay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uma rakiba ila lbeyti faaafa bihi waa awaafuwidaaci waay faaafa bihi waa awaafkiisa gootigo salaada subax ka hor buu meeshuu deganay intuu ka guuray buu kacbada soo dawaafay sidaas wey rawa buhaari xadiidkana la mid a ah caaisha wa caaishata radi allahu canha annaha iyadu lam takun maysan ahayn tafcalu mid samaysa dalika arrinkaa okee ah ay nuzuula degitaan bilabtaxi meesha abtax layidhahdo la dego meeshaa in la degaayo mayna samayn jirto wa taquulu waxayna dhihi jirtay inamaa nazalahu wuu un degay rasuululahi sal lay wasalam wuu un degay oo muxuu u degay liannahu isagu manzilan liannahu manzilun waay waa meel la dego a ah, liannahu kaana baa iga go-anaa liannahu kaana wuxuu ahaabay tiri manzilan meel la dego oo asmaxa u fudayd badan likhuruujihi nebiga bixidiisa yacni meesha inuu dego waxay u fududayd oy munaasabadeedu ay ahayd bixitaankiisa ayay fududaynaysay saasuu u degay mooye laakiin cibaadada iyo nusubka ka mid ma ah bay caaisha qabtay oo waxaa wariye muslim muslim baa wariye bukhaarina wuu soo saaray xadiidka laakiin ficilka caaisha bukhaari ma soo saaray ficilka caaisha yani caaisha maynan samayn jirin bukhaari ma soo saarin laakiin bukhaari wuxuu soo saaray hadalka caaisha inamaa kaana manzilan yanzilhu nabiyu sal lay wasalam liyakuna asmaxa likuruujihi wuxuu ahaa meel uu nebigu dega un kadibna bixidiisa un u fudud bixidiisa un u sahlano u fudud unbuu ahaa laakiin cibaado maahayn ayb marka caaisha waxay qabtaa caaisha waxay qabtaa oy leedahay degidda abtax ama batxaa ama muxasab meesha in la dego waxay leedahay cibaado maaha nusugna maaha xajka ka mid maaha laakiin nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu meesha u degay meel meelunbuu degi laha markuu fiiriyena meeshan unbaa kuugu fudo hadhow inaad ka ambabaxdo unbay ahayd ee wax cibaado iyo nusuga ma ahbay leeda caaisha sidaasay qabtay radi allahu canha waxaa la mid ah yani anas bin malikin radi allahu canhu cabdilcasiiz ibnu rufayc nin la yidhahda wuxuu weydiiyey ayna salla nabiyu sal lay slam aduhra yowma tarwiya maalintii tarwiya sideedaad nabigu duurka xajibu ku tukaday markaasuu yihi mina markaasuu yihi faina salla alcasra yowma nafri maalintii la ambabaxaye afari tobnaadka salaada casa xageebu ku tukaday markaasuu yihi bilabtax meesha abtax la yidhahdo waa meeshaan hadda tilmaameyno markaasaa anas wuxuu yidhi ifcal kamaa yafcalu umaraauka dadka ku hogaaminaya xajka hogaaminaya siday yeelaan yeel buu ku yidhi bimacnaa abtax baan degahayaa dadka ha ku garamarin haddii dadka ku ay iska garamaraanoo iska dhaafaan ha ku hadhin hadday degaanna la deg macnaa waxa weyaan sidaasoo anas le man caaisha marka waxaa ku waafaqay anas kadalika waxaa ku waafaqay ibnu cabbaas kama fii saxiixi albukhari wa muslim oo waxay leeyihiin saxaabadaasi meeshaasoo la dego nabiga uu iska degayo meesha way fudayd meesha way u fududayd laakiin ma sugna ma in la degana manaasigtii acmaasha xaj ka mid maaha halkaasay mareen waxaase khilaafay saxaabada iyaga cabdullahi bni cumar sida imaam muslim uu soo saaray oo wuxuu u arki jiray inay sunno tahay in la dego absax wuxuuna ka soo guuriyey weliba ibn cumar arrinta iyada abubakar iyo cumar iyo cusmaan ibn cumar wuxuu leeyahay nebigaa degey gadaashii abubakar baa degey gadaashii cumar baa degey gadaashii cusmaan baa degey sidaas daraaddeed wuxuu leey waa cibaado waana sunna in la dego ibnu cumar baa sidaa dhihi jira bal abaraani wuxuu soo saaray fi lawsat aafaarta muslim baa soo saaray bal abaraani wuxuu awsadka ku soo saaray cumar ibn khataabna uu ka warinaya biisnaadin xasan inuu yidhi cumar min asunnati annuzuulu bilabtaxi cashiyata nafri sunnada waxaa ka mid a absax in la dego galabta la ambabaxayo qaysami wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan saxaabiguna hadduu yidhahdo min asunnati muxuu noqonaya xadii marfuuca ma xadii marfuuca saxaabadu way isku khilaafsaneen masaladaas laakiin jumhuurta culimada oo afarta imaamba ka mid yihiin waxay qabaan meesha in la degaayo inay mustaxab tahay oy sunno tahay waajib inayn ahayna way isku waafaqeen waajib maaha laakiin waa sunnay leeyihiino nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ficilkiisu wuxuu fasirayey markuu yidhi khuduu canii manaasikakum acmaashii xajkiina iga qaata sooma dhih ficilkiisu marka wuxuu ahaa nusub bay leeyihi sidaadaana sawaabo hadday suuroobi karto inuu ruuxu dubo waxa weeyaan daahirka sidaasaa ka muuqata ayb وعن cاشha رضي الله عنهa أنha lm tkun mayn ahayn tfcl mid samaysa maxayna samayn jireen ayinnuzuula degitaan bilabtaxi la dego alabtax walbatxa waa toga meeshiisa waasaca baa la yidhahda toga meesha uu ka ballaaran yahaye quruuraxa iyo carada leh ayaa la yidhaahdaa waxaana halka laga wadaa waa meel makiyan udhaxaysa mina muxasabna waa la yidhahdaa mucarasna waa la yidhaahdaa <clears throat> waxaa kaloo caan ay ku ahayd khayfi bani kinaana khayfi bani kinaana waa meeshay fadhiisteen nimankii qoraysh iyo reer bani kinaana markay ku heshiinahayeen in la gooyo reer bani hashim oo nebiga dartii loo gooyo soo magaranaysaa jaahiliyadii waraaq bay qori jireene ee muxuu ahaay kacbada lagu dhajiyey ee muqaatacada iyo go-doominta lagu sameeyey nebiga dartii reerkiis loogu sameeyey meeshii lagu qoray waay oo isku dhaarsadeen waay man khayfi bani kinaana loo yaqaani man halkaas w hadda sida uu leeyahay sheekh basaam cabdal basaam sida uu leeyahay wuxuu leeyahay hadda muxasab maba jirtaba togaasi ma jiro dhulkii dhismooyin baa qaatay meel oo laami ahoo muxuu ahaay tacbiid lagu sameeyey oo ayada dhanba macnaha dadku marayaanoo la dhisay iyo dhinacyahu oo guryo laga dhisay iyo suuqyo laga sameeyey wey abdaxada suuq weyn waxaa ku yaala guryaha layidhahdo aswaaqu makkata tijaariya aswaaqu makka atijaariya ayaa ku yaalla dhulkiio dhulkii hadda muxasab iyo bacaad iyo cara iyo meelaha ka raada ma jirto isma gooni marka saas ma in la baryo wacan ibni cabaasin radi allahu canhu adiga haddii laga tagana oo isku waafaqsan yihin wax dhiiga ka laazimi waaye wax ismiyana ka laazimi waayo ciday ufududahan ba macnaha fiicanta inuu baryo wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi umira annaasu dadkii waxaa la amray an yakuuna inuu ahaado aakhiru cahdihim waktigooda ka ugu dambeeya bilbeyti beytka inuu ahaado yani waktiga ugu dambeeya iyo cahdiga ugu dambeeyaay inay beytka u ahaado ayaa dadka la amray ila laakiinse anahu isaga ufifa waxaa laga fududeeyey can ilxaa'idi haweeneyda caadada qabta waa laga fududeeyey muttafaqun caleyh yacni cahdiga bimacnaa waktigaaga ugu dambeeya inaad daydka soo martood maka ka ambabaxayso soo sokorsido ayaa dadka la amray ayib xadiidkani waa xadiidka loo daliishado isagiiyo keyrkiiba xadiis badanoo ku sugan ah dawaafka loo yaqaano dawaafu lwadaac dawaafka sagootiga acmaashaadi markaad soo dhammaysato magaalada ka danaysato danahaaga dhammaysato anbabax aad noqoto ayaad beytka tegaysaa dawaafkaad soo samaynaysaa kadibna waad anbabaxaysaa haddaad dawaafka sagootiga soo samayso kadib inaad maka sii barido lama ogola xoogaa in uun muxuu ahaayey ama dadaad israaci lahaydeen aada sugayso ama gaadiidkaad raaci lahayd aada sugayso ama waxoogaa alaabta aad sii qaadanayso ila noocaasoo kaleeta waa lagu ogolyahay laakiin ka badan inaad magaalada sii baridood sii joogto waa inaad dawaafu midaaci ku celiso saasmanleanna waxaa la wadaa aakhiru cahdi inuu noqdo waktiga ugu dambeeyaad meesha ka baxayso waa inuu noqdo beytka inaad soo marto man ayb arrintaa waxaa laga fududeeyey haweeneyda caadada qabta dawaaful midaacaasi jumhuurtu culimmadu waxay u badan in waajibiya waxaana kutusaya oo rajaxaya amarka nebiga laanna amarku biaslihi muxuu waajib muxuu faa'ideeya wujuub sooma saasuu macana waxaa kaloo faaideynaya ila anahu khufifa wa fii riwaayati rukhisa ruksada iyo takfiifku waxay faa'iideeyaan casiimay kutusayaan saas wey macana mar haddii la yidhahdo waa loo rukseeyey dadka kale casiimay ku tahay waa laga fududeeyey dadka kaleeto lagama fududayna marka waxay qabaan culimmada badankood dawaafka widaacu inuu waajib yahay saas manaa laakiin haweeneyna caadada qabtaa laga khafiifiyey ayb waxaa la a ah xadiidka xadiidu caaisha ana safiyata bintu xuyayin safiya bintu xuyayi oo nabiga xaaskiisa ah ayaa ayaa caadadii ku dhacday markaasaa nabiga loo sheegay sal lay slam markaasaa wuxuu yhi nabigu sal lay slam axaabisatuna hiya ma midna xabisaysoo na reebaysaa yani nabigu wuxuu u qaatay inaynan gudanin dawaafkii ifaadada dawaafkii weynaa ee maalinka tobnaade rukniga ah inayna gudanin buu mooday iyadoo weli gudaninna inuu ku dhacay dhiigu ku dhacay hadday sidaas tahay waa loo joogi markaa oo nebigu waxaa ka muuqata inuu sugi lahaa ilaa caadadu ay ka go-ayso oo dawaafka ay ka samaynayso lagama tegi kara cilena markaasaa nebigu wuxu uhi isagoo moodaya inayna dawaafka ifaadada samaynin axaadisatunaa hiya ma midna reebaysaa ah, ma midna baahinayso na reebaysaabuu nabri sal lay slam markaasaa waxaa lagu yidhi inaha qad faadat ya rasuul allah rasuulka ilahi dawaafkii faamaha way samaysay markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay slam falaa idan maya marka ah, midna reebaysa maa marko way iska socon labadiba ah, marka ayib buhaari muslim waa soo saaray xadiidkaasi marka wuxuu kutusayaa haweenaydu dawaafka ifaadaha hadday samayso wixii ka dambeeyo dawaafka sagoortiga wadaaca haddii caada ku dhacdo ilan iyadoo caado qabto kacbada dawaafi maysay way isaga tegi markaa waa laga ruqseeyo iyada waa laga fududeeyey dhiigna ku laazimi maayo xajkeediina waxba gaari maayo way isaga soconaysa ayib amaa dawaafka ifaadada oo dawaafu rukniga isaga ama dawaafu alxaj ama dawaafu ziyaara inta waa la yidhaha kaa isaga ah waxaa ka muuqata xadiidka inaysan ka tegaynin ay u joogayso ilaa ay ka gudato hadday caaday ku dhacdo waa inay sugto saas man laakiin fatwa jirta sheikhulislaam ibnu taymiya sheekh ibnu baaz iyo keyrkood ay leeyihiinoo waxay leeyihiin haddii haweenaydu dhul fogna ay ka timi rufqo iyo dadna ay la socoto inay sugtana ay adag tahay dadkiina ku dhibaatoonayaan inay u soo noqotona ayna fududaynoo ama waxay ka tagtay africa ama america ama asia ka timid ma fududa inay soo noqoto waxay leeyihiin markaasi waa xaalad daruure ah intay muxuu ahaayey calalkii iyo xafaayadii wixii lagu gufan jiray baa dhiigga lagu celin jiray xidhato markaa ha dawaaftay leeyada cadaqat lidaruura halkaas marka waa fatwada waxaa iska leh sheekh muxuu ahaayey ibnu temiya kadibna sheekh bin baas baa ku raacay macnaha allahu aclam adigu fatwadaasi waa jirta laakiin culimada badankood waxay qabaan inay iska tegeyso xataa hadday suu weydo inay tegeyso soo noqonayso saasay qabaan macna wallahu aclam masi fududa وعن ابن زبير رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحول صلاة صلاة oo fii masjidii masaajidkaygan dhexdiisa lagu tukado haadaa ee kan ah waa madiina ayaa afdalu ka fadli badan min alfi salaatin kun salaadood bay ka fadli badan tahay oo fii siwaahu masaajidkayga masaajidda kasoo hadhay dhexdooda lagu tukado fii maa siwaahu siwa masjidi masaajidkaygan wixii ka hadhay salaad lagu tukado waxaa ka fadli badan salaad lagu tukado masaajidkaygaa ka fadli badan kun waxay dheer tahay hajir wey maana salaatun fii masjidi hada ayaa afdalu ka fadli badan min alfi salaatin kun salaadood oo fiimaa siwaahu masaajidkayga midaan ahayn lagu tukaday ila almasjid alxaraama ilaa masaajidka xurmada la mooye kaas isaga maya wa salaatun salaad oo fi lmasjidi alxaraami lagu tukado masaajidka xurmada leh waa midka makee ayaa afdalu ka fadli badan min salaatin salaad oo fii masjidii lagu tukado haadaa ee kan ah bimiati salaati bimi afdalu ka fadli badan min salaatin oo fii masjidii haadaa ee kan lagu tukado bimiati salaatin boqol salaadood bay ka fadli badanta ayb bimiati salaatin boqol salaadood bay ka fadli badanta rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wasaxa waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey kadalika bayhaqi baa soo saaray taxaawi fii sharxi macaani alaahaar ibni xazmi intuba way soo saareen ibnu maajahna wuu soo saaray min jaabir bni cabdillaah ibnu zubayr maah ayb waxaa kaloo saxiixiyey waxaa xadiidka saxiixiyey sida ibnu xibbaan u saxiixiyeyba almundiri iyo xaafid albuusiri sanadkiisa waxaa kaxsiinay alimaam nawowi ibn cabdilbar baa xadiidka xoojiyey sheekh albani iyo ibn cabdilhaadi iyo keyrkoodna iyaguna waa saxiixiyeen xadiidka asalkiisuna saxiixaynku ku yaalla min xadiid ibni cumar xadiiku marka waa xadii sugan ayb wuxuu ina faaideyne masaajidka xurmada le maka ku yaalla masaajidda kale wuxuu ka fadli badan yahay salaadaha lagu tukado hal salaadoo lagu tukadaayo masaajida kale wuxuu ka fadli badan yahay boqol kun oo salaadood bimia bimiati alf way macna masaajidka nebigana boqol buu ka fadli badan yahay ku kale kuwa kaleetana boqol kun buu ka fadli badan yahay saas maana ayib leanna masaajidka nebigu masaajida kale muxuu ka fadli badan yahay ya kun buu ka fadli badan yahay masjidulxaraamkuna ka nebiga meequu ka fadli badan yahay boqol masjid xaraamka masaajida kale meequ kaa fadli marka boqol kun saas man saasay ku imaanaysa ayib marka wax marka laakin dalika fadl llahi ilan salaaddu waxay sideeda fadiiladeedu ku timaadaa xagga waktiga makaanka lagu gudanayo qaabka iyo khushuucda uu addoonku u gudanayo salaaduhu inay kala fadli bataan asbaab badan bay leedahay meesha lagu tukanayo buqcadu marka qaybtay ka tahay oo de labada masjid lama gaari karo salaad muxuu ahay salaada lagu tukado ayib waxaa jira xadiid kale oo ku soo arooray baytilmaqdis isaguna shan boqol ka dhigaya yani masaajidka nebiga kun baytilmaqdisna shan boqol masjid alxaraamkana ah, boqol sooma sidaa ka dhigayaa jira xadiidkaasi waa xadiid uu soo saaray culimada qaarkood soo saaray sheekhalbaanina irwaa uu kaga hadlay waa xadiis daciif ma sugna baytulmaqdis shan boqoloo salaadood ma sugna sax saddexda masjidee fadligale inuu leeyahay loo loo raran karo safar loo geli karo waan soo marnay sooma inay salaada lagu tukada ka fadli badan tahay meelaha kalena sax way sugan tahay laakiin inay shan boqol ka fadli badan tahay xadiidkeedu ma sugna waa daciif macna ayb baab lfawaati wlixsaari alfawaati dhaafidiibu baabu ya ruuxa inuu xajkii dhaafo ama cumradii dhaafto alfawaat walixsaari iyo mancintii ruuxa in laga manciyo xajkii ama cumradii loo diida fawaatku iyo ixsaarka waxaa udhexeeya alfawaat inuu sidiisa kaaga tago waa tagtay meeshii waxunbaa ku yimid waa ku dhaaf fawaat baa laydhaha ixsaarkana waxaa la yidhahdaa in laguu diido ma baa kuu diiday ma baa kuu diiday miyaaba lagu xidhay dad noocaasa jir dad baa markay meesha tagaan laga yaabo in maka laga qabto ama jiddo laga qabto ama xabsi la geliyo oo intii xajku socdaba ay xidhnaadaan way dhacdaa dadruuxdun baa war ku dha marcadow baa dad ka celiya marka fawaad isaar hadduu yimaado seebaa loo dhaqmaya wy macna can ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qad uxsira waa la manciyey rasuululahi sal lay slm rasuulka ayaa la manciyey oo beydkii baa loo diiday fa faxalaqa markaasuu xiiray ra'sahu madaxiisa wa jaamaca wuxuu u galmooday nebigu nisaahu dumarkiisii wa naxara wuu gowracay hadyahu xooluhu wadayna wuu gowracay xata actamara ilaa uu kasoo cumraystay caaman sanadkii qaabilan ee kaa ku xigay rawaxa wariye albuhaariy buhaari baa wariye ayib <coughs> macnaheedu waxa weeye waa sulxi lxudaybiya w heshiiskii xudaybiya qisadiisii w ila nebigu sal ly slam sanadkii lixaad waa ka soo tegey isagoo cumro u socda beytkana markaa quraysh baa haysata nebigu markuu magaalo muxuu ahay xaramka korkiisa yimid meel xudaybiye layidhah ayay yidhaahdeen ma gelaysad cismaan ibn cafaan buu dirayo bal ka cabtay buuri nimanka cismaanoo markaa reerkiisu meesha ku xoog badnaayeen buu u diray cismaan baa marka wuxuu ku yihi waran nebigu uma socdo dagaal uma socno laakiin beytka ilaahay inaan dawaafnoon cumraysanaan rabnaa may carabi ku sheekaysan mayso maxamedkii colka ahaayeen baa intuu maka iska yimid oo tawaafay oo ka shaqaystay iska noqday lagu sheekaysan maayo meeshii buu nabigu deganaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kadibna waa kii heshiisku dhacay heshiiska qodobadiisa waxaa ka mid ahay iska noqda sanadkan beytka geli maysaan mana cumraysanaysaan noqda sanadka soo socda soo cumraysta waa idin ogolaanaysa waxaa iska dhigahayaa niman wax fasaxayo idanka naga markaa ku imaanaysaan laakiin markaa laftooda shuruud baad ku imaanaysa magaalada hub la soo geli maysaan kan kan shuruudaan loo dhigay ayib taaway marka marka laga macnaha nabiga sal lay slam heshiiski markuu dhammaaday waa kii marka saxaabada amray inay xoolahooda gowracaan timahana xiirtaan lala laabto waa soo sheegnay soma kaas wey marka marka nabigu sal lay slam meeshaasu xoolihiisii ku qalay timihii ku xiirtay ka gadoomay oo markaasuu madiine u noqday dhexda isagoo kusii jira baa waxaa soo degtay suurat lfatxi inaa fataxnaa laka fatxa mubiina ah, suuradaasoo kaamila soo degtay bishaaro weyn bay ahayd marka bishaaro weyn fatxi weyn oo mubiinah leanna waktigii intaa ka dambeeyey labadii sanee ka dambaysay heshiiskaa lagu jiray waa waktigii ugu badnaaye nebigu intuu noolaasa ama islaamay ahayd waxaad ku garan kartaan maalinkaa sulxulxudaybiya nebigu wuxuu watay kun iyo dhowr boqol oo nin buu watay markuu maka imaanayo sanadkii sideedaad kaasi kii lixaad u ahaa sanadkii sideedaad markuu maka kusoo duulayna toban kun oo nin baa la socotay nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh dadkaasi labadaas sanay intooda badan soo islaameen soo fatxi mubiina ma leanna fatxigu magaalooyin la qabsado un maa fatxiga kaa ka muhiimsan baa wuxuu yahay dadku inay diinta galaan saas maana marka ujeeddadu waxa weeyaan marka haddii laguu diido inaadad kacbadii tagto oo ama xaj ama cumro u soceen meeshaa lagugu hor istaagay baad xoolahaad wadayna ku qali ku xiiran waadna iska noqon maxaa saman laakiin sanadka dambana hadday xaj ahaydna waad soo xajin hadday cumro ahaydna sanadka dambaad cumradii kusoo noqon saas daraaddeed baa nebigu sanadkii toddobaad baa cumradii laysku ogaayay heshiiska ku jirtay buu usoo noqday waana cumrada loo yaqaano cumrat sanadkii toddobaad nabigu salawatu rabbi waslamu aley kuti ayib ruuxa sidaasoo kale markii loo hor istaago jamhuurtu waxay u badan yihiin hadyi inuu qalo laazim kuma ah hadduu markaa xoolo wado wuu qali ayib maya jamhuurtu waxay u badan yihiin haddii loo diido uu noqdo hadyi baa laazim ku ah xoolo inuu qalo waa tii ay suurat lbaqara fain uxsirtum fama staysara min alhadyi haddii laydin manciyo waxaa korkiinna ah wixii idiin fududaadoo hadyi ah marka inuu hadyi qalo jumhuurtu way waajibinaya hadduu waayona toban beri buu soo weynay maalik axmed baa khilaafay fi riwaaya oo waxay yidhahdeen wax ku waajiba ma jiro waxay u deliishadeen nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sanadkii toddobaad saxaabadii la soo noqday ee cumrada la gutay kulligood ma dhannayn oo raggii la socday xudaybiya iyo raggii sanadkii toddobaad soo noqday intii ma ahayne rag badan baa ka hadhay hadday marka laazim tahay qadahaas iyo in dib loo sanadkaba loola yimaado raggaa wuxuu dhilaha ina keena oo mayna hadheen sidaasada mudaafoga inay muxaqiqiin badan rajaxayaan ayb marka qadahana waa laga doodaya hadyigana waa laga doodaya labadaba yani bayn alfuqahaa waxaa ku jira khilaaf adag baa ku jira wa an caaishata radiallahu canha qaalat waxay tidhi dakala wuu galay annabiyu nabigu sal ly waslam wuxuu uu soo galay calaa dubacata binti zubayr bni cabdilmualib waa nabiga eedadii camatu rasuulilahi sal lay slam saas maan soo nabigu muxamed ibn cabdillaah ibn cabdilmualib soo ma marka waa eedadii wa dabaacata bintu zubayr ibn cabdilmualib ayuu nabigu usoo galay sal lay wasalam ayadoo xanuunsanaysa markaa way jiran way xuslayd weliba markaasuu nabigu wuxuu yihi eedo inakeen inakeen xajka loo raaca markaasa waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi innii anigu uriiddu waxaan doonaya alxaja xaj baan doonaya wa ana aniguna shaakiyatun mid xanuunsanaysaan waan sheeganayaayo waxoogaa waan iska cuslaa waan jiranay inaan xaj aadana waan rabaa faqaala nabigu wuxuu yhi sal lay aslam xujii xaji xajka ha ka hadhin washtaritii waxaad shardi ka dhigataa anna maxillii meeshaan ku xalaaloobayaay xayu meeshii weeye xabastanii rabbiyow aad igu xabisto allow meeshaan ku xalaaloobi waa meeshaad igu reeteen dhaafi waayo waay halkaasaan anigu xalaal ku ah shardigaa dhiga buu nabigu ku yuri salawatu rabbi waslamu caleyh ayib muttafaqun caleyh buhari muslim baa wariy xadiidkan wuxuu inoo faa'ideyn masalay leedo alishtiraa alishtiraa hadduu ruuxu ka baqayo ama cadow ama xanuun ama inba loo diido meeshii uu gaari waayo uu beytkii gaari waayo xajkii cumradii uu gudan kari waayo marka uu xajka xidhanayo ama cumrada xidhanayo baa waxaa u bannaan inuu shardi dhigto rabbigii inuu shardi dhigto oo yidhaahdo allow meeshaan ku xalaaloobayo waa meeshii aan dhaafi waayood ugu celiso waay meeshii aad igu celiso halkaasaan ku xalaaloobaya maxay faaideyneysaa waxay faa'ideyneysaa bay leeyihiin waa sida ay leeyihin alimaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo ibnu xayin iyo dhammaantood ay leeyihiin waxay faa'iideyneysaa ruuxu hadduu shardigaa dhigto markuu xarmanayo hadduu shardigaa dhigto oo la reebo oo uu meeshii gaari waayo hadyina ku waajibi maayo wuu iska soo noqon horta wabittaali hadyina ku waajibi maayo sanad dambe inuu u noqdona ku waajibi maayo alqada walhadyi midna ku waajibi maayo maxaa ka riday waxaa ka riday baleheen shardi buu dhigtay marka hore sooma allow shardi baan gelayaa anigu xajka waa aadahayaa laakiin meeshaan dhaafi waayo haddaadan meeshiiba gaari waayo meeshaan dhaafi waayaan ku xalaaloobay hadyina laygama rabo alla dambana laygaga rabo saasay faa'ideyn bay leedahay saas maana marka laakiin shardigaasi hadduu kaa hoos baxo bas waay wax badan baa kufuuli ma karta ayib xadiidkaasi marka macnahaas inoo faa'ideeyey ishtiraadkaasi inuu bannaan yahay oo uu sidaa yahay oo uu bannaan yahay ayaa waxaa qaba imam shaafici iyo axmed iyo abu xaniifa iyo keyrkood sidaasbay qabaan ishtiraadku inuu bannaan yahay ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu ku qaydayaa isagu waa siduu sheekh ibnu cuthaymiinna rajaxaye wuxuu ku qaydayaa shartiyeysiga iyo shardi dhigashada waxaa iskale oo keliya ruuxii baqaya adoo fayow oo waxbana ka baqayn jidkuna caadi yahay inaad shardi dhigato mashruuc ma aha bay leeyihi maxay ku keeneen leanna waxay leeyihin saxaabadii kale ma samayn jirin dubaacata bintu zubayrna nebigu wuxuu ugu ogolaaday way baqaysay baqaysayo way jiranayd ruuxa hadday cilladaasoo kala haysato baa marka ishtiraakii in wax shardhiyaysta loo ogoliy sidaas ibnu taymiya rajaxaya waana sida ibnu cuthaymiin caley raxmatullah isaguna uu maraya wy macana wacan cikrimata can ilxajaaj ibni camr alansariyi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi man kusira ruuxii la jabiyo aw carija ama naafooba yani lug ama gacan meeluu ka jabo aw amase carija naafooba faqad xalla wuu xalaaloobay wa calayhi korkiisana waxa ahaaday alxaju xajin min qaabilin sanadka kaa ku inuu soo xajiyo qaala cikrimatu cikrima wuxuu yidhi fasa'altu waxaa weydiiyey ibna cabaasin baan weydiiyey xajaaj ibnu camrin ansaari xadiidka markuu ii sheegay ayaan ibna cabaas weydiiyey buui wa abaa hurayrata iyo abu hurayraan weydiiyey can dalika arrinka uu ka xaqiijsanaya faqaala markaasay labadoodu waxay yidhahdeen sadaqa run buu sheegay xajaaj ibnu camrin ansaari run buu kuu sheegay waa runti sidaas w man xadiiskaas rasuulka sule owl khamsatu shantii baa wariyey waxasanahu waxaana taxsiiniyey atirmidiyu tirmidi baa taxsiiniyey qaala wuxuuna yidhi xadiiun xasanu saxiix xasanahu buu hadda yidhi laakiin sida ku qoran waa xasanun saxiix buu yidhi macana waxaa kaloo saxiixay xadiidka alimaamu xaakim dahabi alimaamu nawowi iyo sheekh albani waa sugaya xadiid xadiidku muxuu kutusi marka ruuxii hadda cadow inuu ka hor istaago ama ma ahee xanuunba ka hor istaago waxaa la mid a ah haddii wax baariya kugu yimaadood jabto ama ma ahe aad muxuu ahaaye naafowdo wuxuun kuu diido cudur kuu diido ama musiiba kuu diido inaad camalkii gudato waad iska xalaaloobaysaa sanadka soo socdana waad xajinaysaa hadduu xajkaasi kii waajibkaa yahay inaad sanadka dambe xajidaayey waa waajib dan xajkii waajibkaa mabaada gudaninba sooma hadduuse sunno yahay ma laazim buu noqonayaa inaan soo qallayo maadaama kii aan kari waayaba uu sunno aha culimada qaarna waxay laazim buu noqonayaa qaarna waxay warmaya waxa laazim maaha ama sala khilaafiya maalik wuxuu soo saaray ibn anas fi min xadiidi sulaymaan ibni yasaar wuxuu soo saaray aba ayubi alansaari saxaabiga la yidhahda ayaa kharaja xaajan isagoo xaj u socduu baxay xataa ida kaana binnaaziyati meel naaziye la yidhahdo markuu marayo oo min ariiqi makata maka jidkeeda ka mid xadiiska idinkuma yaalla man ayaa adalla rawaaxilahu halihiisii u rarnaa buu lumiyey markuu dhexda kusii jiro baa gaadiidkii ka lumay marka gaadiidkii wuu iska raadsadayoo geelii wuu raad qaaday oo siduu geelii ugu maqnaa ayaa carafa dhaaftay maalinkii sideedaad dhaaf carafa dhaaftay maalinkii tobnaad isagoo geeli wadoo soo helay buu meesha yii cumar buu marka waa maalinta tobnaad yoma naxri buu yii fadakara dalika lahu markaasuu u sheegay war cumar waxbaa igu dhacay buui halihii baa iga lumay saan u raadinahayeyna xataa carafay dhaaftay macnaha alamar cumar markaasaa wuxuu ku yidhi isnac kamaa yasnacu lmuctamir ruuxa cumrada wataay siduu sameeyoo kale sameynaa xaj hadda ku dhaafi uma kadibna qad xalalta waad xalaalowday buui wixii hooleed heli kartoo hadyi ana oo kuu fududaadana bixi buui oo qal saas maana xadiikaasi alimaam nawwi sheekh albani labaduba way saxiixinayaan waana xadiis suga wey man wuxuuna kutusayaa ruuxa waxa xajku ku dhaafi kara ama cumradu ku dhaafi karto keliya maaha in xoog lagu hor istaago ama muxuu ahaaye cudurba hor istaago ama cadowba hor istaago keliya maaha ee dan daruuriyo lagama maarmaana ah haddii intuu aado sida xajku ku dhaafo waa la mid iyadana oo dee ninkan xoolihii baa ka luga sooma xoolihii hadday kaa lugeen oo hashii kaa fakato ma waxaa lagu dhihi faraha ka qaado kac iska soo xaji xoolaha iska tageen ilahi baa soo celiy maya lagu dhihi maayo raadso xoolaha soo qabo soo qabo xajkanina muxuu ahaaye haddii aad soo gaadhana khayr haddaad soo gaari weydana hadda muxuu ahaaye waktigiisu waa furay dib baad ka xajin wey maha ila shareecadu taysiir bay ku salaysantah taysiir iyo rafculxaraj bay shareecadu ku salaysantah maa ayb xadiikaasi marka macnahaas inoo faaideyna waxayna xadiistu faa'ideynaysaa ixsaarka ruuxa haddii lagu sameeyo oo markaa ay u surowday inuu cumraysto ama haddiiba uu xajku dhaafo oy markaa u surowdo inuu cumraysto wuu cumraysan iska soo noqon maayo hadday cumra u surowda wuu cumraysan maala waxaaba dhici kartaba ruuxa inta la xidho oo meelaha inta laga qabto xabsi la geliyo baa dhici karaysa maalinka tobnaad ama labiyo tobnaad in la sii daayo muxuu samaynaa marka iska soo noqona ila xajku waa dhaafay may wuu cumraysan kadibna wuu iska soo noqon sanadka dambana wuu xajin hadduu xajkii waajibka aha ahaana kan uu sanadka dambe xajinayo waa laazim hadduuna laazim ahaynoo kii xajkii macnaha faradkaa uusan ahaynna markaasi muxuu ahaayey cinda aljumhuur waxay leeyihin waa laazim bacdu ahlicilmina waxay leeyiin laazim maaha wax laazim kua mehe sunni yyuu muxuu ahaayey muxuu ahaayey loo diiday ama ka tagtay sunnadii hadday ka tagtayna ka tegidda ay ka tagtay laazim ku noqon mayso antigaa wariyo xasanahu tirmidiy halkaasu ku egyahay cibaadaad halkaasu ku egyahay kitaab lbuyuuc halkaa inooga bilaaban doona insha allahu tacala hada bilahi tawfiq wsal allah wslam ala nabiyina muxamed wala alihi sabi wslam